bilowgii adduunyada beretankii bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa qabiyaha xumaankiyo kula waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa talaado taarikhda waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka disembar sanadkan si dhammaanaya labada kun saddex labaatanka barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaynu ku eegi doonaa kulmada la ciyaari doono kooxda kubadda cagta mancity oo smofinalka koobka kooxaha dunida ama koobka loo yaqaano club wal kaabka caawa ciyaari doonta sagaalka habeenimo ama saddex sa caawa sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa horyaalka laliigaha kulamo xiise badan ayaa jira koox kubadda cagta atletica de madrid ayaa garoonkooda kusoo dhaweyn doonta koox kubadda cagta gatefe caawa kow iyo tobanka habeenimo qadar soddon daqiiqa ah kooxda gatefe ayna soo dhaweyn doontaa iyadoona ah. ciiraanka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo mason greenwood uu waxdareynayo sidoo kaleetana waxaynu eegi doonaa koobka karawkaabka loo yaqaano kooxda kubadda cagta chelsea caawa way ciyaareysaa wareega kuwaatar finaalaha ama wareega afardhamaadka tartanka karobkaabka chelsea waxay soo dhoweyn doontaa caawa kow iyo habeenimo kooxda kubadda cagta chelsea ah, newcastle ayay soo dhoweyn doontaa sidoo kaleeto bundusliigahana kulamo xiise badan ayaa jira dhanka koba itaaliyana waa la ciyaari doonaa wareega lix iyo tobanka ayaa la ciyaari doonta kow iyo habeenimo kooxda kubadda cagta videozone ayayna soo dhoweyn doontaa halka kooxda kubadda cagta jerunana horyaalka laliigaha ay mar kale gacanta ku dhigeen iyadoo markaa xalay saddex gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta dibortifo alafes kooxda jerona sanadkan waa laga yaaban yahay laba dhibcood ayay kaga hogaaminaysaa kooxda marengeyska sidoo kale tana atlaanta xalay guushii ay gaartay suuqa hiliibsiga aynu eegi doonaa ku soo dhawaada barnaamijkeenii ciyaaraha dooradacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddii aynu ku bilaabnana markan wararka ugu waaweyn ee ciyaaraha jira kooxda kubadda cagta mancity ayaa la ciyaari doontaa caawa markii la gaaro sagaalka habeenimo kooxda ee lagu magacaabo orawa redis haddaba kooxdan waxay mateleysaa aasiya oo koobka kalabwalkaab ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta man city oo yurub mateleysa mancity waxay dooneysaa in sanadkan koob kale ay ku gooleystaan kadib koobkii ama saddexleydii koob efa kaabka champions leaga iyo weliba tartanka haween ay ku guuleysteen ee lagu magacaabo horyaalka bermer leaga mancity caaw mar kaleet waxay dooneysaa inay taariikh sameeyaan oo ay finaalka tartankan ay u gudbaan markii ugu horeysay ayay ciyaari doontaa koox kubadda cagta mancity koobka calabol kaabka koobkan markaynu eegno horyaalka premier leaga kooxaha matela ee chelsea ee liverpool ayaa hore ugu soo guuleystay marka kooxdii saddexaad ay noqon doontaa markaan dooneysaa inay koobkan iyaguna ay ku guuleystaan koobka subarkaabka kadibna united kadib chelsea kadibna sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool haddaba markaynu eegno kulanka wuxuu noqon doonaa kulan aad aad u xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee mancity kifin dubruni ah uu usoo laabtay beb gordiolana waa uu ka hadlay ciyaaryahanka kevin dubruuni la yidhaahdo wuxuuna shaaca ka qaaday inay halis la gelin doonin laakiin uu diyaar u yahay in kursi keedka uu soo fadhiisto taageerayaasha mancity aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin kadib ciyaaryahaankan kevin dubroni ah oo waaye kadib soo laabtay waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan koox kubadda cagta mancity markaynu eegno mancity xilli ciyaareedkan aad iyo aad ay u dhibtootay oo kevin dubruuniya la-aan marka waxaynu ognahay in lixdii kulan ugu dambeysay horyaalka bermeliga keliya hal kulan horyaalka bermeliga ay ka badya taasi oo ka dhigan in kevin dubrunia uu muhiim u yahay oo mar waliba haddii uu joogo kooxda kubadda cagta mancity ay tahay koox aadaad u khatar badan sidoo kaleetana haalan isagu xataa soo laabtay kulankaa diyaari u yahay duuku xataa waxaa weyaan waa la eegaya kulankan waa la fiirin doonaa inkastoo kevin dubronia eh, leeyahay shaki ayaa la gelinayaa oo lama doonayo in ninkan khatar la geliyo laakiin sidaas ay tahayna eh, baraha bulshada waxaa lagu daawacay kevin dubronia oo tobabar buuxa la qaadanaya ciyaaryahaanada kooxda kubadda cagta mancity laakiin saddex ciyaaryahaan ayaa shaki la gelinaya oo caawa ciyaari doonin waana kevin dubroni aan ciyaari doonin haalan sidoo kaleeto jerman duku waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta mancity waxaa weeyaan eh, waayadanba xaaladdu aada iyo aad uma wanaagsaneen marka waxay doonayaan inay markaa wadada guulaha ay kusoo laabtaan kulankii ugu dambeeyey crystal balas laba gool laba gool ayay dabcan la galeen oo xili dambe ayaa goolka barbaraha laga keenay kooxda kubadda cagta mancity haddaba waxaa lagu ciyaari doonaa caawa garoonka weyn ee kingi cabdulaahi sport city garoonkan waa mid kamid ah garoomada ugu waaweyn ee sacuudi arabiya labada kun afariyo tobankii ayaa la dayaactiray ama la sameeyey waxa uu qaadayaa ama waxaa leeyahay lix boqol waa lixdan laba kun laba boqol afartan iyo lix ruux ayuu qaadaya amana mid kamid ah goromada ugu waaweyn ee sacuudi arabiya ku yaala gaar ahaan jidda markaynu eegno beb guardiola waxa uu doonayaa inuu koobkan ku guuleysto barcelona ayuu kula soo guuleystay koobkan marka wuxuu doonayaa mar kale inuu mancityna ula qaado mancity weligeeda iyagu koobkan maysan ku guuleysan waxayna dooneysaa in markaa dabcan iyaguna meel fiican ay ka gaaraan tartankan oo gebi ahaanba ay ku guuleystaan markaynu eegno haddii caawa ay ka badiyaan kooxda kubadda cagta orawa delis waxay ka dhigan tahay in finaalka jimcaha la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo valemense oo iyaguna xalay garaacay kooxda kubadda cagta al ahli laba gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda reer africa ama kooxda eh, masar africa al ahli laba gool waxba ay ku garaaceen haddaba marseelo wuxuu doonayaa isaguna inuu koobkan ku guuleysto markiisii afaraad ilaa markiisii shanaad marka eh, wuxuu kula soo guuleystay kooxda kubadda cagta madrid wuxuu doonaya mar kaleeto inuu taariikh la sameeya kooxda kubadda cagta valmense marka eh, kooxda kubadda cagta masity marka waxay doonayaan iyaguna markooodii ugu horeysay inay tartankan ku guuleystaan markaynu eegno shaxda macquulka ah ay ku ciyaari karayaan caawa waa shaxdan oo leeyahay way ku ciyaari karayaan golahay waxaa noqon doona ederson golahayaha koowaad sidoo kaleetana kulanka waxaa laleeyahay waxaa lagu soo bilaabi doonaa julian faris weerarka sidoo kale jack bernardo ayaa ciyaari doona sidoo kaleetana rudri iyo lewis sidoo kaleetana filfodin halka difaacyadana jesco gavardiol nathan akey roben dias kyle walker ederson ay ciyaari doona laakiin waxaa laleeyahay booska rico lewis waxaa ciyaari doona ciyaaryaanka lagu magacaabo john stonis oo kulankii ugu dambeeyey isagu waxa weeyaan bedel lagu keenay sagaashan iyo oo kulankan waa loona siisinayay marka waxaa leeyahy kooxda kubadda cagta masiti kulankan muhiim ay tahay beb gordolna waxa uu shaaxa ka qaaday in koobkan u baahan wuxuu leeyahay waan u baahnahay koobkan waana inaan ku guuleystaa ayuu yidhi tababaraha kooxda kubadda cagta masiti ee macalimu beb guardiola dhanka kalena dhegeystayaal haddii aynu eegnana wararka kale jira kooxda kubadda cagta chelsea ayaa caawa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta newcastle united kulan xiiso badan wareega kuwaatar finaalaha haddaba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea waxay dooneysaa in ay koobkan ay dabcan meel fiican ka gaaraan ee karawkaabka waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedkan in horyaalka bremeleaga aysan macquulan ku guuleystaan maadaama kaalin tobanaad horyaalka bremeleaga ay ku jiraan sidoo kaleetana markaynu eegno tartanka jabans leaga sanadkan ma ciyaari doonaan koox kubadda cagta chelsea oo waxa weyaan sanadkii hore ma aysan e, dabcan kaalinta labayo tobanaad ayay ku guuleysteen ama kaalinta labayo tobanaad ayay ku dhameysteen sidoo kaleetana macquul maaha in sanadkan koobo kaleeta ku guuleystaan marka waxaa leeyahay efe kaabka iyo weliba karokaabka keliya ay macquul tahay kooxda kubadda cagta chelsea waana labada koob ee sanadkan ay rajeyn doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea inay ku guuleystaan hadaba caaw kuwii tobanka habeenimo waxay soo dhaweyn doonaan oo garoonkooda staff bridge kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda newcastle newcastle waxay soo garaaceen markaynu eegno labada kooxood ee waaweyn ee manchester ka wada dhisan waana manchester united oo wareega lixy tobanka ay kusoo garaaceen iyo kooxda kubadda cagta macity ee wareega soddon labaad ay kusoo garaaceen marka waxay doonayaan mar kale koox weyn inay garaacaan oo chelsea ah ayay doonayaan inay markaa dabcan guuldaro ay dusha u saariyaan taasi oo ka dhigan in haddii kooxda kubadda cagta chelsea caawa la garaaco ay ka dhigan in xil ciyaareedkan durba laba jeer la garaacay waxaana la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta newcastle united inay tahay koox aad iyaad u khatar badan sanadkan wax badan ay sameyn karayaan laakiin eh, inkastoo xidigo muhiima ah ay ka dhaawacan yihiin eh, markaynu eegno murushi bujentino waxa uu ka hadlay eh, ciyaaryahaanada kooxdiisa u ciyaari doona gaar ahaan ciyaaryaanka lagu magacaabo christopher inkunku ayuu ka hadlay wuxuu leeyahay christopher inkunku kulankii ugu dambeeyey waynu dooneynay inaynu ciyaarsiino laakiin waxaa eh, dabcan ka maqnay uu leeyahay inaynu halis gelino laakiin kulanka waynu ka siin doonaa labaatan daqiiqo ugu yaraan sidoo kaleeto wuxuu leeyahay waxaa laga siin doonaa eh, afar adiga soddon daqiiq ilaa labaatan daqiiqo ayaa fursad loo siin doonaa eh, iyadoona sidoo kaleetana aynu ognahay in christopher inkunku uu yahay mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea marka Eh, waxaa leeyahay ciyaaryahankan waa ciyaaryahan aad u khatar badan waxaana macquul ah in kulankan xataa lagu soo bilaabo oo taageerasha kooxda cagta chelsea way sugi layihiin ciyaaryahankan lagu magacaabo christopher inkunku marka tababaruhu wuxuu shaaca ka qaaday in fursad la siin doono markaynu eegno dhegeystayaal shaxda kooxda kubadda cagta chelsea caawa ay ku ciyaari karayaan waa shaxdan oo waxaa ciyaari doonaa golhayaha badrvij lagu magacaabo maadaama golhayaha kaleeto ku dhaawacan yahay sidoo kaleeto waxaa laleeyahay kooxda kubadda cagta chelsea waxaa kulanka lagu soo bilaabi doona axel disasi oo dambeedka midig ciyaari doona sidoo kaleetana waxaa la saadaalinayaa in ciyaaryaanka lagu magacaabo ama ciyaaryaanka aadka u khatarta badan levi golwil uu ciyaari doona tiaga silva iyo bedshil ayaa ciyaari doona sidoo kaleetana waxaa laleeyahay kulanka waxaa lagu soo bilaabi doonaa markaynu eegno qadka dhexe ee ciidaanka moses kasidow sidoo kaleetana waxaa col belmer iyo weliba gonor galagar halka sidoo kaleetana weerarka ay ciyaari doonaan ciyaaryahanada kale ee lagu magacaabo raximi salin sidoo kaleeto mudrigi ayaa kulanka lagu soo bilaabi doona weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo nicholas jackson haddaba ciyaaryaanka lagu magacaabo nicholas jackson ayaa ka hadlay kooxda kubadda cagta chelsea wuxuuna shaaca ka qaaday in uu rajeynayo in halkan uu doonayo in uu sii joogo maadaama kooxda kubadda cagta chelsea inta badan ciyaaryahanada muhiimka ah iska fasaxaan sida mow saalax sidoo kaleetna kevin tebruni ee hore fasax wuxuu leeyahay dad eh, ciyaaryahanadaasi fursadooda maysan ka faaideysan laakiin anigu waxaan doonaya ayuu leeyahay in fursadeyda aan ka faa-ideysto waxaan u jooga uu leeyahay in wax badan aan sameeyo xil ciyaareedkeygii eh, ugu horeeyey marka wax badan ayaan rajeynaya uu leeyahay laakiin markaynu eegno kooxda chelsea waan ku faraxsanahay inaan halkan sii joogo macalin murushi burgentino waa macalin wanaagsan marka waa mid ka mid ah macalimiinta ugu fiican ee dunida wax badan ayaa rajeynaya uu leeyahay in halkan aan ka qabsado haddaba ciideenka loo magacaabo eh, nicholas jackson xil ciyaareedkan todoba gool ayuu dhaliyey eh, markiinu eegno xil ciyaareedkan waa mid ka mid a ah xil ciyaareedkiisa ugu fiicnaa marka eh, ciyaaryaankan marka waxaa leeyahay wuu sii joogi doonaa oo chelsea ciyaaryaankan mustaqbal ay yahay wuuna ku qanacsan yahay sii joogitaanka kooxda kubadda cagta the blues sidoo kale muses kasiido ayaa aad iyaad loo amaanaya maadaama toddobaadkii hore uu shaaca ka qaaday in uu dabcan ee eh, wax badan ka bedeli doono eh, markaynu eegno eh, qeybta qadka dhexe isagoo dabcan shaaca ka qaaday in kaseedaha soo socda uu yahay kaseedo marka aad iyaad u fiican wax badanna uu rajeynayo haddaba kasiido todobaadkii ugu dambeeyey markii aynu eegno markii shifl united kulankii eh, koox kubadda cagta chelsea laba gool iyo waxba ku garaacday qaab ciyaareed aad iyo aad qurux badan ayuu soo bandhigay taasi oo ka dhigan in ciyaryahanka lagu magacaabo moses uu dabcan wax badan sameeyey marka ciyaryahankan waa ciyaryahaan aad aad aad u badan marka eh, waxaa la aaminsan yahay in kulamada soo socda wax badan uu ka bedeli doono qaab ciyaareedkiisa kooxda kubadda cagta liverpool ayuu hore u diiday wuxuuna shaaca ka qaaday in kooxda kubadda cagta chelsea ku qanacsan yahay eh, wuxuu dabcan uu shaac ka qaaday in markii uu liverpool dooranayey eh, aan irada kooxda kubadda cagta chelsea uu dooranayay iyo liverpool yani uu doorbiday kooxda kubadda cagta chelsea wuxuuna shaac ka qaaday liverpool marka hore iyagu aysan rabin laakiin marka dambe ay soo waceen waa markii chelsea ah, la heshiiyey ayuu yihi marka ciyaaryahankan waxaa la aaminsan yahay in wax badan uu ka bedeli doono caloosha ama qeybta qadka dhexe kooxda kubada cagta chelsea sidoo kaleeto col belmer ayaa la amaanaya xil ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya kooxda kubada cagta the blues markaynu ogno col belmer xil ciyaareedkan waa ciyaryaanka fursadaha ugu badan sameeyey waa ciyaryaanka markii la eego dhalintiisii iyo caawintiisii ay wanaagsan tahay markaynu eegno col belmer xil ciyaareedkan markii kooxda kubada cagta chelsea ay soo gadanayeen waxaa la aaminsanaa in uusan waxba u tari doonin kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo the blues laakiin wuxuu noqday ciyaaryahaan muhiima xataa qaybta rigoorada isaga ayaa gacanta ku haya oo isaga ayaa inta badan rigoorada ee dhaliya haddaba banuusha bujentin wuxuu shaac ka qaaday in ciyaaryahanada sida cocorella benchilwell jaloba hedis james roberto sanchez wesley fofana iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo hujugu ay maqnaan doonaan oo aysan ciyaari doonin halka newcastle haddiinu eegno wararkooda newcastle nick bob sidoo kaleeto jacob murfey sidoo kale matagad sidoo kale joa welo sandre tonali iyo aderson waa ay maqnaan doonaan markaynu eegno newcastle waxay ku ciyaari karayaan caawa golhayaha lagu magacaabo dubrafka sidoo kaleeto lazelis halka fabian shar iyo damban iyo sidoo kale liverment ay ciyaari doonaan sidoo kaleeto longstaffs iyo bruno gamres iyo jolinton inkastoo jolinton waa uu dhaawacmay kulanka leeyahay ma ciyaari doona anton gordon wilson sidoo kaleeto almeron ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa haddaba almeron waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta newcastle shan gool ayuu dhaliyey isagoo dabcan hal goolna uu caawiyey sidoo kaleetna eh, kulanka waxaa maqnaan doona laleeyahay oo waxaa ah shakila gelinaya ninka lagu magacaabo eh, alexander isaaq isaaq isagu inta badan waa dhaawacleh haddaba markaynu eegno chelsea kulankii ugu dambeeyay afar gool iyo hal ayaa lagu garaacay markii newcastle garoonkooda ay soo booqdeen laakiin markii ugu dambeysayna newcastle ay soo booqatay garoonka staffo bridge oo caawa lagu ciyaarayo waxay ahayd sideed labaatankii may markaasina chelsea ah iyo newcastle united barbaro ayay galeen hal gool iyo hal gool ah φωνή Φωτιά την ταραμάζει Μια πατέρα ακούσει Που μπλήκε σωσή dhanka kalena dhegeystayaal haddiinu eegnana kooxa kubadda cagta everton iyaguna waa ciyaari doonaan wareegka kuwaatra finaalaha fulaham ayay ciyaari doonaan waa kula kaleeto oo aad iyo aad u xiiso badan waxaa aad iyo loo ammaanayaa tobabaraha kooxda kubadda cagta everton ninka lagu magacaabo tobabare sindaaj haddaba tobabarahan waa tobabare aad aad u khatar badan markaynu eegno dhammaan kulmadii afartii kulan ugu dambeysay kooxda kubadda cagta everton ay ciyaareen afar kulan ayay badiyeen afartaba gool lagama dhalin everton waxay garaaceen barley laba gooli waxba chelsea ayay laba gooli waxba ku garaaceen everton waxay garaaceen newcastle saddex gooli waxba hal gooli waxba ayay ku garaaceen nottingham forest marka waxaa ugu dambeysay guuldaro kulankii saddexda gool waxba ee lix iyo markaasina kooxda kubada cagta united saddex goole ku garaacday kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo evertona haddaba markaynu egno kooxda kubada cagta fulham eh, saddexdii kulan ama afartii kulan ugu dambeysay everton ee la ciyaartay waxay garaacday waraan saddex jeer hal jeerna barbara ayaa la galay marka fulham way ka adagtay everton laakiin waynu arki doonaa caawa waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka weyn ee goodsamburg stadium marka silva iyo weliba tababare sintaj ayaa iswajahaya Eh, markaynu eegno koox kubadda cagta everton ashlayanga iyo shakila geniya coleman decore sidoo kale deli ali ma ciyaari doono iyo michaeloncow halka kooxda kubadda cagta fulham iyaguna adam torero iyo weliba ninka lagu magacaabo timre kulanka ay ka maqnaan doonaan kulankii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta fulham saddex gool ayaa lagu soo garaacay oo kooxda newcastle ayaa garaacday waxay ku ciyaari karayaan caawa eh, golhayaha lagu magacaabo lenow sidoo kaleeto adibayor ninka lagu magacaabo castagney sidoo kale isaac diabi sidoo kaleeto robinson halka sidoo kale tam carney iyo balhinha ay ciyaari doonaan sidoo kaleeto ciyaaryaanka andre barera alex wubi sidoo kaleeto harry wilson iyo weliba ciyaaryaanka eh, kale ee weerarka uga ciyaara sida financis ama ninka lagu magacaabo william ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa waayahay dhegeystayaal haddii aynu eegnana dhanka kale tana tartanka jabres liga ayaa lasoo saaray ee wareega lix iyo tobanka waxaa aad iyo aad loo hadlayaa kooxo badan ayaa hadda la saadaalinaya in wareega sideedda ay usoo gudbi karayaan kooxda kubadda cagta waxa ku soo aadeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo bortow marka arsenal waxaa leeyahay sanadkan waa sanad qurux badan oo ay qaadan karayaan labada kun iyo sagaalkii ayaa ugu dambeysay ganars inay wareegii lix tobanka ay ka gudbaan borto iyo arsenal arsenal waxay ku hormari doontaa dhanka bortuqiiska oo portuqal ayay booqan doontaa kadibna imaaraats ay kusoo dhaween doonaan wareega labaad halka sidoo kaleetona kulanka weyn ee barcelona iyo weliba napoli uu noqon doona kulan kaleeto aad iyo aad u xiiso badan derbigan waa derbi maradona waa kulanka weyn balshay napoli marka barcelona iyagu marka hore talyaani ay aadi doonaan kulanka wareega koowaad kadibna barcelona garoonkooda ay kusoo dhaweyn doontaa cahamano stadium kadibna real sociedad iyo weliba kooxda kubadda cagta b h e iyaguna way soo aadeen real sociedad iyo b e waa kulan xiiso badan marka b h e wareegi lix iyo waxa weeyaan real sociedad ayaa lagu aadiyey inkastoo real sociedad waxa weeyaan koox yar ma waa koox inabaanan caadian oo aad iyo aad u khatar badan inter milan iyo weliba atletico madridna waa kulan kaleeto oo aad iyo aad u xiiso badan inter milan sanadkii hore tartanka jabines liga finaalka ayay gaareen masiti ayaa ka qaaday sanadkana waxay doonayaan inay gaaraan marka atletico madrid waxa weeyaan waa koox inabaa nacadin labadan kooxood marka lama saadaalin karayo atletic madrid iyo weliba koox kubadda cagta inter milan marka inta badan laakiin kooxaha talyaaniga waa laga adegyahay oo kooxaha sbaanishka ayaa ka adag halka b s v ndovan iyaguna doodmud ay la ciyaari doonaan marka doodmud waxaa la saadaalinaya wareegii lix tobanka inay ka gudbi karayaan inkastoo in ay tahay koox inaba aanan caadi ahayn weyaan dhanka talyaanigan laziyo iyo bayer munig iyaguna way isku aadeen marka bayer munig waxaa la saadaalina wareego sideeda inaysan dabcan inay gaari karayaan boqolkiiba siddeetan inkastoo laziyo iyo burushi zari ay yihiin kuwa aada u khataro badan masiti iyagu waxa weyaan waxaa lagu aadiyey kooxda copenhagen marka copenhagen taariikh ay sameyn doontaa oo manchester united weyaan tartanka ay ka cirib tireen marka haddii labada manchester hal ka reebto waynu arki doonaa oo manchester united iyo macity ay isku dabadari doonaan inkastoo macity ay tahay koox inabaana caadi ahayd marka masitin waxaa la saadaalinaya wareega sideed ayna ugudbi karayaan halka sidoo kaleetana real madrid kooxda ugu khatarta badan tartanka champions leaga ee ciyaari doonto kooxda arbi lipsig ee jarmalka marka lugta koowaad arbi lipsig ayaa goloonkooda kusoo dhaweyn doonta kadibna lugta labaad bernabo ayaa la imaan doona marengeyska ayaana soo dhaweyn doonta marka kulamadaasi tartanka champions leaga waa kulamada ugu xiisaha badan ee la ciyaari doono marka sanadkan tartanka champions leaga aad iy aad uu xiiso badan yahay waxaa leeyahy afar kooxood ayaa ugu cadaad sanadkan real madrid man city sidoo kaleeta koox kubadda cagta arsenal iyo inter milan iyo bayer mulich waa kooxaha sanadkan ugu cadaad tartanka champions leaga waaya dhegeystayaal weli waxaad barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markaana haddaynu eegna wararka kale ee jira kabtankii hore kooxda kubadda cagta chelsea ah, john terry ayaa ka hadlay xilli ciyaareedkan kooxda keliya ee mancity ku garaaci kareysa ee tartanka champions leaga haddaba halyeega kooxda kubadda cagta chelsea ah, john terry ayaa doortay kooxda uu aaminsan yahay inay ka badin karto kooxda kubadda cagta mancity si ay ugu guuleystaan tartanka champions leaga kooxda kubadda cagta mancity ayaa ku guuleysatay koobkoodii ugu horeeyay champions league xil ciyaareedkii hore kadib markii hal gool iyo waxba ayay ku garaaceen kooxda reer talyaaniga ah ee inter milan kooxda kubadda cagta mancity ayaa u sharaxaan in ay ku guuleysato koobka champions ah leaguea markoodii labaad taariikhda xil ciyaareedkan waxayna si sahlan kusoo gudubtay weli guruubyada markii ay garaaceen kooxda kubadda cagta adbilibs yangi bos sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta mansiti ayaa ku dhibaatoonaysa inay dib usoo ceshato heerka ay ka haysato horyaalka brimier liaga maadaama ay badisay keliya hal kulan lixdii kulan ay ugu dambeysay horyaalka brimier liaga oo ay ciyaareen terry oo arrintaasi ka hadlayay waxa uu yidhi waa inaad eegta kooxda kubadda cagta real madrid eh. wuxuu intaasi ku daray waxay ahaayeen kuwa cajiib ah todobadii ama siddeedii sano ee lasoo dhaafay ee tartanka champions leaga mar walbana waxay ku jiraan wareegyada ugu dambeeya tartanka champions leaga hadii ay noqon lahayd samafiinaal wareega kuwaatar finaalaha iyo wareega lix iyo tartanka champions leaga isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi waxaan u malaynayaa in juudi billingham uu yahay ciyaaryahaan aad iyo aada u fiican waxaynay haystaan tababare weyn waxaana eh, dabcan carlo angeloti uu ka mid yahay tababarayaasha ugu waaweyn markii la eego tababarayaasha dunida carlo angeloti waqtigan la soo qaatay markii uu joogay kooxda kubadda cagta chelsea waa tababar weyn ayuu sii raacsiiyey kabtankii hore kooxda kubadda cagta chelsea ninka lagu magacaabo john terry sidoo kale kabtankii hore kooxda kubadda cagta chelsea john terry waxa uu shaaca ka qaaday in sanadkan kooxo badan ay jiraan oo aad iyaad u qatar badan wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal waa koox xil ciyaareedka markaad eegto horyaalka brmeliga aad iyaad ugu wanaagsan wax badan ayay sameyn karaan ayuu shaaca ka qaaday kabtan john terry sidoo kaleet waxauu ka hadlay kooxo kaleeta sida kooxa kubada cagta bayed munig wuxuuna shaax ka qaaday in kooxa kubada cagta bayed munig ay tahay koox markii la eego sanadkan wax badan sameyn kareysa waxay soo gateen kain waxaan uu ka mid yahay waryahanada xil ciyaareedkan ama isagayaa hogaaminaya waryahanada ugu goolasha badan xil ciyaareedkan dhammaan tartamada idil ayuu shaaca ka qaaday captain john terry sidoo kaleeta john terry ayaa waxa uu saadaal ka bixiyey in kaliya ay tahay kooxda mancity kula tartami karto inay tahay kooxda kubadda cagta marangeyska wuxuuna shaac ka qaaday in kooxda kubadda cagta real madrid ay yihiin kooxda ugu badan taariikhda tartanka champions league afariy toban jeer marka sanadkan waxaa leeyahay real madrid waxay kamid tahay kooxaha loo saadaalinayo markoodii shaniyo tobanaad inay ku guuleysan doonaan waxay haystaan ciyaaryahaan khatar badan inkastoo kariya bezema iyo xidigihii waaweyna ay ka tageen kooxda kubadda cagta marangeyska laakiin ilaa hadda waxay haystaan xidigo kale oo tayo badan sida luka mudrij tony cruz oo ay haystaan ciyaaraanada ayaa sida ninka lagu magacaabo ciyaaryahanka fenicia gia federigo valverdi sidoo kaleeto ciyaaryahanada judi billingham iyo ciyaaryahaano kaleeta aad aad u badan haystaan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo rodrigo dhanka kalena dhegeystayaal haddii aanu eegnan ah tababarahii hore kooxda kubadda cagta chelsea ah. sidoo kaleetona inter milan real madrid ayaa waxa uu ka hadlay waay jose marino oo haddana ah tababaraha kooxda kubadda cagta roma sababtii ka dambeysay inuu iska fasaxo ciyaaryahanka lagu magacaabo kevin debrunia iyo weliba maxamed saalax oo xilligaasi ka tirsanaa kooxda kubadda cagta chelsea jose marino tababaryahi hore chelsea haatan ah tababare kooxda kubadda cagta roma ayaa shaaca ka qaaday sababtii ay kooxda kubadda cagta chelsea isaga iibsay xidigaha waaweyn mow saalax iyo weliba kevin debrunia oo hadda ka wacdareynaya horyaalka bermaliga labadan ciyaaryahan waa laba ciyaaryahan oo hadda muhiim u ah labada kooxood ee liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta mancity tababaraha reer portugal ayaa yidhi maxay chelsea u badisay u iibisay ayuu yidhi kevin dubronia waxaan u baxray tababarka isku diyaarinta xil ciyaareedka cusub ee aasiya ayaa joognay waxaan joognay indonesia iyo weliba wadanka thailand kevin ayaa la rabay inuu amaah ku aado kooxda jarmalka waxaanu u sheegay kooxda maya ma doonayo inaan amaah ku tago waxaan doonaya yuri yidhi kevin debruni ah inaan si toosa ah aan ugu biiro wuxuuna eh, sii joogay oo bilaabay xil ciyaareedkiisii isaga oo dabcan safka hore ku jira ciyaaryahanada ugu muhiimsanaa laakiin wuxuu intaas ku daray waxaan kula ciyaarnay tartanka eurubian eh, subarkaabka kooxda portuqiiska sidoo kaleet waxaan la ciyaarnay bayer munig mana uusan ciyaarin kulankaasi kadib waxaan doonayay uu yidhi inaan inuu baxo waxaana eh, ku ciyaarnay kulanka labaad xil ciyaareedka premier leaga macity garoonka otrafode waa koox kubadda cagta munited ayaanu la ciyaarnay yuri garoonka otrafod waxaana eh, ku kala baxnay barbaro gool iyo waa goola la-aana kevin debrune wuxuu ku bilowday keedka wuxuuna eh, kusoo galay bedel isaga oo ciyaarta daqiiqada yar la siiyey laakiin kuma filneen intaasi wuxuu doonayay inuu isagu baxo ayuu yidhi kivin debrunia wuxuuna hadalkiisi kusii daray marka aad joogto kooxda kubadda cagta chelsea oo aad rabto inaad baxdo waad iska baxaysaa waxana booskaaga imaanaya xidigo kale waxay ahaayeen xidigo daayar oo doonayay inay diyaariyaan ama ay ciyaaraan si ay horumar ugu sameeyaan kubadda cagta wuxuu intaasi ku daray markay dadku dhahaan waxay kooxda ay ka ceeriyeen mow saalax iyo weliba kifil dubruunia arrintaasi waan beeninaya ayuu yidhi ninka lagu magacaabo jose marino isagoo sidoo kaleeta hadlaya wuxuu yidhi saalax iyo kifin dubronia waa laba ciyaaryahan oo aad iy aad u qiimo badan wax badan ayay kooxooda u qabteen laakiin xilligaasi markaad eegto waxay u baahnaayeen inay dulqaataan si kooxda kubadda cagta chelsea ay sii joogaan laakiin maw saalax wuu u dulqaadan waayey ayuu yidhi sidoo kaleetana kifin dubrunina wuu u dulqaadan waayey sidaas darteedana kifin dubruni waa u baxay sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo maw saalax waa u baxay ayuu yidhi ninka lagu magacaabo jose marino tobabarihii hore kooxda kubadda cagta chelsea Magic System, Red One, Shaoki. kalena dhegeystayaal haddii aynu eegnana ee eh, wararka kale jira roy roykin ayaa ku tilmaamay mid kibir badan ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee liverpool ninka lagu magacaabo virgil vandaj kadib markii difaaca liverpool hadal uu ka xanaaqay uu ku yidhi kadib barbarihii ay kooxda kubadda cagta ema united la gashay kooxda kubadda cagta liverpool toddobaadkan vandaj ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxa kubada cagta manchester united aysan u qalmin sidoo kaleetana aysan u ciyaarin sida koox weyn oo kale haddaba xidigii hore kooxa kubadda cagta ma united roykin ayaa u muuqday mid ka xanaaqay hadalka kabtanka kooxa kubada cagta liverpool wuxuuna ku tilmaamay mid kibir badan ciiraanka lagu magacaabo virgil vandaje kayn oo ka xanaaqsan hadalka waa virgil vandaje ayaa yidhi waxay liverpool ku guuleysatay hal koob horyaalka brimier leaga soddonkii sanada soo dhaafay waa kibir wax ka soo baxaya afkiisa ayuu yidhi royken wargeyska sky sports ayuuna arrintaasi ku yidhi wuxuuna u baahan yahay in la xusuusiyo inuu u ciyaarayo koox halmar ku guuleysatay horyaalka briberliga markii lasoo dhaafay ama markii la gaaray soddonkii sano ugu dambeeyey marka wuxuu leeyahay ciidaanka liverpool uma qalmo in sidaasi uu ula hadlo kooxda kubadda cagta munited markaynu eegno toddobaadkan gudihiisa wacdaro ay soo bandhigeen kooxda kubadda cagta liverpool inkastoo liverpool taaka loo dhigay kooxda kubadda cagta man united taako ay u dhigtay laakiin sidaasi ay tahana markaad eegto kooxda kubadda cagta mancity iyo weliba kooxda cagta liverpool toddobaadkan aan idhaahdee markii wada ciyaareen xil ciyaareedka liverpool difaaciya ka gashay mancity sidoo kaletana markaad eegto man unitedna difaaciya ka gashay marka difaacan laisku caayo ceeb maaha yuu yidhi ninka lagu magacaabo andrey onana dhanka kaletana hadii aynu eegnana dhegeystayaal ugu dambeetii ninka lagu magacaabo emmanuel adibayor ayaa sharaxay sababta arsenal ay u guuleysan doonin horyaalka brmer leaga wuxuu leeyahay xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan laakiin waxay u baahan yihiin weriyahaan sida haalan oo kale waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta arsenal ay haystaan gabriel jesus iyo weliba inkatia waxaynu ognahay xil ciyaareedkan ma jiro ciyaaryahaan toban gool u dhaliya kooxda kubadda cagta ee ganris waxay u baahan yihiin weriyahaan halis badan ay soo qaataan hadii ifantonia ay soo qaataan wax badan ayay sameyn karaan sidoo kaleetana wuxuu shaaca ka qaaday haddii ay soo qaataan osemhen wax badan ayay sameyn karaan laakiin inta aysan haysan weriyahaan goollaliyaha oo walaa labaatan goollalinaya kuma guuleysan doonaan ayuu yidhi ciyaryahaankii hore kooxda kubadda cagtay ninka lagu magacaabo emmanuel adibayore sidoo kaleet wuxuu shaaca ka qaaday inay u baahan xil ciyaareedkan hal ciyaaryahan keliya waa ciyaaryahaanka lagu magacaabo vector osemhen haddii ay soo qaataan waryaadka bermaliga ku guuleysan doonaan gudahaan dhegeystayaa barnamijka ciyaaraha dowla idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo googeenna algood